ka suli mayno oo kale weeye ficilka mudaarica lan hadday gasho waa la nasbidaa haddii ficilka mudaarica lan ay gasho ficilkaas waa la nasbiyaa waa la kordhigaa mihaalkii la nafraxa weeye la nafraxa afar ayaa nasbidaa ficilka mudaaric afar xaraf bis an lan idan key afartaasaa nasbida afartaas marka lan uu hormariyey sababto iyadoo macno kale ma aqbashada mudaaric hadday gasho waa inay nasbida kuwa kaloo dhan waxaway shuruudo iyo waxbaan loo sheeg sheega kuwa kaloo dhan shuruudo iyo waxbaan loo sheeg sheega warkooda laakiin lan khalaas war kale male lan kale ma jirto midaas naasibada wey Ah, lan kaloo leedahay lantaanu lantan tinaasman waahidlo ma jirto laakiin inta kaloo dhan an hade waaba afarba iyadu tiradii ka baabtay koow waa badanta iyaduna idan shuruudoo lada dila waayo aysan waxba nasbayn inta kaloo dhan marka saas uga duwan ah, inta kaloo dhan saas uga duwan sharax laman qada alkalaamu hadalkii markuu dhammaaday cala alxaali xaaladii laga hadlo allatii xaalada yurfacu la godayo fiiha xaalada dhexdeeda almudaaricu fannaa musabifku waa labeeyey waa isagade isagiyaa ah, tajriid isku samey markaasuu naftiisi xagga ka dhigo mid kale ka dhiga kaasuu ka warama wax badanuu soo yidhi lamaa qultu kadan farsaas markaan idhi aan haddana saas idhi wax badanuu kusoo weri lamanqada kalaamu hadal markuu dhammaaday cala alxaalati xaaladii laga hadlo allatii xaalada yurfacu la goraya fiiha xaalada dhexdeeda almudaaricu fannaa musanifku waa labeeyey bilkaraami hadal ayuu ku labeeyey cala alxaalati xaaladii laga hadlo allatii xaalada yuusabu la kordhiga fiiha xaalada dhexdeeda allatii xaalada yuusabu huwa mudaarica la nasbinaa fiiha xaalada dhexdeedana la nasbinaa hanaa musanifku waa labeeyey laba uga dhigay bilkalaami hadal ayuu ku labeeyey cala alxaalati xaaladii laga hadlo allatii xaaladda yunsabu huwa mudaarica la kordhigaa fiihaa xaaladda dhexdeedana la kordhigaa wadalika nasbu lmudaaric mudaarici la kordhigidiisu haabitun waa midkii sugnaana wadalika ay nasbu lmudaaric mudaarica la kordhigidiisu haabitun waa midkii sugnaana idaa waqtigiiu sugnaana dakhala uu galo calayhi mudaarica korkiisa xarfun xaraf markuu galo xarafkaasoo min xuruufin xurufyaal ka mid ah xuruuftaasoo arbacatin oo afar ah wadalika nasbihi mudaarica haabitun waa midkii sugnaana idaa waqtigiiyuu sugnaana dakhala uu galo calayhi ficilka mudaarica korkiisa xarfun xaraf uu galo xarafkaasoo min xuruufin xarafyaala ka mid ah xuruuftoo arbacatin afar ah wahiya xuruuftii afarta aheed lan weeye wakeen weeye wa-idan weeye wa-an weeye wabada-a musanifku waa bilaabay bilkalaami hadal calaa lan lan laga hadlo wabada-a musanifku waa bilaabay bilkalaami hadal calaa lan laga hadlo muxuu u bilaabay kuwa kale u bilaabi waaye liannaha lantii mulaasimatu waa midi laasimayde linasbi kordhiga ayay laasimeen fi lmashhuuri waluqati اljumhuuri sida caankaa iyo luqada jumhuurta waay sida caankaa shud shuduud warkiis macno ma leha fi lmashhuuri waluqati اljumhuuri waay sida caankaa iyo luqada jumhuurta nasbay laasimtaa lan aan caamil ficil mudaaric u ahayna nasbayna lama helo sidaas way sida mashhuurkaa liannahaa lanti mulaasimatu midkii midii laazimayda wey linasbi kordhiga wadalika luzuumuhaa wadaalika ay luzuumuhaa linasbi laasimidaasu multabisu mid ku dheehan weeye bikhilaafi lbawaaqi inta kale khilaafteed inta kaleeto mara waa lahola aysan naasibo ahayn inta kale saas waa khilaafsan yihiin wadaalika soo qadame ay luzuumuhaa laasimideeda linasbi kordhiga ay laasimayda taabisoon mid ku dheehan weeye bikhilaafi lbawaaqi inta ka soo hartay iyada khilaafkeeda inta ka soo hartay way khilaafsanta inta ka soo hartay ayay khilaafsantahay waa khatama musanifku waa soo khatimay bilkalaami hadal calaa an laga hadlo nawaasibta markuu hadlaayo an ayuu kusoo afjar u dabamari antu u dabamari iyada u dabamarina wakhatama musanifku waa katimay bilkalaami hadal calaa an laga hadlo liduuli lkalaami lituuli lkalaami hadalka dhirirkiisa darteeda ugu katimay calayhaa an laga hadla an warkeed waa baday marka ugu horeydaba horta afaray u qaybsantaa ayadii kala saar marka marka la kala saaro kadib ay haddana daahire iyo mudmara usii qaybsantaa marka mudday socotaas marka ayadaa loo dabamariy hmm, ayadaa loo dabamariy wa khatama musanifku wuu ku khatimay bilkalaami hadal calaa an laga hadlo lituuli lkalaami hadalka dhidilkiisa darteed ugu dabamariyey calayhaa an laga hadlo waa lan lan marka lan galhee intaas muqadimaheed iyo hordhace waa lan lan xarfun xaraf weeye xarafkaasoo yufiidu faa'iideynaayo annafya diidid annafya ayil intifaa anfoobid nafyiga bimacna alintifaa loola jeedaahe xaashiyadani meeluu ku sheegaahe meeluu ku sheega busan ad halkan ku sheegin meeluu ku sheegaa mardhow walanlan xarfun xaraf weeye xarafkaasoo yufiidu faaideyna ha meelaha dambu ku sheega walanlan xarfun ha meeshaan ku sheegi maaho xarfun yufiidu nafya m markuu qabto miyuu sheega ma sheegayo meel dambu ku sheega laa ilaaha illa anta su ugu marka istiqbaalka uu sheegay kadib u sheegahay xarfan ah. ah. yufiidu nafya oo yadulu calaa nafyi juz-i madmuuli lmudaarici wahuwa alxadat intaas bus halkan ku sheegay ah, istiqbaalka markuu sheegay kadib gadaalkeedu sheegay walanlan xarfun xaraf weeye xarafkaasoo yufiidu nafya ayil intifaa anfoomid uu faa'iideyna ficilkaas inuu anfoomay macnaha inuu maqnaaday ousan dhacayn saasuu faa'iideynaya inuusan dhacayn wlstiqbaala istiqbaalna waa faa-iideyna bilitifaaqi iswaafaqsanaan uu saas ku faa iswaafaqsanaan marka fiiri xarafkan waxaa leeyahay lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin waiktisaasin bilmudaarici afartaas macnaa badana bay mucribiintu u sheegaan qarna saddex iskaga gaabsadaan ficilka lafdi waa leeyahy madluulkiisuna waa laba ficilka madluulkiisu waa un laba bis ah, madluulu kelima dilwira macnaheed waxaa loola jeeda macalin muuse madluulu kelima dilwira maxaa loola jeeda ha macnaha kelimadda loola jeeda madluulu lkelima waa macna alkelima waa kelimadu macnaha ay kutusaydo marka ficilka madluulkiisa laba shay shayu iska saaran yahy alxadath wazamaan labadaasu iska saaran yahay marka waxaad tidhahdaa lantu ficilka lafdigiisay nasbinayan xagga dhig labadii madluulku iska saarnaa mid kamidana waa anfinay waa xadadkee kii kale zamankaana istiqbaalay ka dhigay saddexdaas saddexda marka saasay u kala yihin nasbada lafdiga iskale ko nafyiguna ku ku dhaca xadadka oo yaquumu waa istaaga hadday aheyd lanka hormari istaagiddi un baa la anfina lan yaquuma maaha zamanka in la anfinayo istiqbaalkuna zamanku ku dhaca oo ficilka mudaaric markii horeeto wuxuu ahaa yaqbalu xaala walistiqbaala haddaad tidhaahdo yaquumu waa istaaga wuxuu aqbali karay hadduu istaaga wuxuu kaloo aqbali karay hadhow istaaga dibdan buu ka istaaga labada macna buu aqbali karay lan markay gashay istiqbaalu horta ka dhiga ah, istiqbaalu ka dhiga zamankiisii marka xadafkaanu waa anfooma u horta waa anfinaa waktiga mustaqbalkaa soo socduuna anfowna ah, waktiga mustaqbalkaa soo socda ayuuna nafina marka fiiri nasbihii halkuu laabtay lilafdi nafyigiina halku laabtay lilxadath istiqbaalkiina halkuu laabtay lizamaan saasay leeda saasuu kuugu dhigaa laakiin isku raarraadsan le adugu hal meel ku keeni maa ah, isku raarraadso dad macnihii fahamta saasuu kugu dhigay marka saasna waa diqa fahm daqiiqo hoose wa ah, ee labaduna xarfu nafyi wa nasb mustaqbal iska tirada ma taas ajrubiya looga soo gudbaayo laakiin hadda waxaa rabaa midba inaad meel saar ah, lanta hay anfine hay nasbine hay istiqbaalka dhige hadda haddaan ku idhahda lan yaquuma istaagi maayo yaquuma lafdiga unbay nasbida lafdiga lantu waxay nasbidaa lafdiga waxay anfideen istaag istaag wax labaa la sugi maa ma dhacayo waxa mustaqbalkaaduna waa zamankii oo awal wuxuu ahaa yaquumu hadduu istaaga ama hadhow istaa labada waa aqbali kare laakiin la yaquuma markaa tirado mustaqbal misuu ka hadla mustaqbalka soo socda ima istaagaya intaasuu ka hadla ficilka maba ka hadlaya hadda xaalo xaalo kala hadli ma lan yaquuma markaan tiraahdo hadda kiciddii ma kuma guda jira maba ka hadlaya isago wuxuu ka hadlaya mustaqbalka soo socda qofkaan istaagina marka zamankii oo wax laga anfinaya waa zamanka mustaqbalka soo socda wllanlan xarfun xaraf weeye xarafkoo yufiidu faa-ideyna annafya ayilintifaaca foomid macnaasho iyo walistiqbaala istiqbaal bilitifaaqi walaa yaqtadii xarafkaanuu keeni maya ta'biidan abadyeelid ta'biid qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaal aan khilaafayno lizamaqshariyi maxamuud ibni cumar jaarulahi jaarulahi waxaa lagu baxshay yihahdeen xaramka kacbada udadheer xag joog ah, baytullahigaa marka loo nisbeeyey jaarullahi saasay u yidhahdeen suu kacbada u ag fadhiyey eh, maxamed ibnu cumar qarnigii shanaad u dhashay qarnigii lixaad dhexdiisana waa dhintay waa inin dhiga xaashiyada eh, afar boqol lixdan iyo toddobau dhashay shan boqol soddon iyo sideedna waa dhintay dakau sugudi fi lmusir musirkuu ku sheegay musirku taariikha ku taalla naxwa ku taal sarfiyaa ku taal ah, suyuudiya iskale kitaab aan la heli karin wey faa'iido badan musiraa la yihahda taariikh uga dherge sarfina waaba hadda baabkiisa naxwana qawaacid fiican aad ka wax aada cajaaib badan iskugu keena wax aada u cajaaib badan iskugu keena marka sidaas leeda walaa yaqtabi ma keenayo tabiida marka tabiid maxaa loola jeedaa haddii lagu yiraahdo lan yaquuma zaydun zayd istaagi ma waxaa laga faa'iidaysanaa war waktiga soo socda istaagi ma waxaa dhici karta weligiisba istaagi ma oo tabiida waa aqbali karaa muddo uu waqtiyada soo socdo muddo kamid uusan istaagayna kadib waa istaagi doonana waa laga fahma a ee ta'diid uma go ha haddii la yidhahda lan yaquuma zaydun kaliya waxaad ka fahmaydaa laba macno labadaba waa aqbali karaa mustaqbalkao dhan weligiis dambe istaagma waa laga fahmi karaa waa noqon karaa manihiisu manihiisu waa noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa asnaamta soo socota qeyb kamida ah istaagma laakiin uma go-na ta'diid oo macnaheedu maaha lagama yaabo dibdambe dambe inu istaago saas maaha laakiin zamakshari saasoo isagu leey maxaa ku riixa caqiidada ictisaalka waa muctazili oo wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo mu'miniin hadday dhintaan aakhiro jannada allah ku arki maayaan dadka mu'miniinta markay dhintaan oo jannada galaan jannada ilaahay ku arki maayaan maxaa dhaca loo arki waayey ilaaha nabi muuse yidhi lan taraanii i arki maydid i arki maydid oo antuna ta'diiday faa muuse ahlu jannahu kamid yahay waaba nabi alle hadaan muuse arkayn cid kalena arki ma khalaas halkaas inuu ka bixiyo rabaa caqiidada ictizaalka ayuu luqada gelina waana luqawi kabiir kabiir jiddan waa mufasir kabiirana waay amaca daalika caqiidadaas faasidka hadda meel u jiidayda waa imtixaani marka waa nooca marka taas waxaa tusayda inay sax aysan ahayn waxaa ku tusayda ayadoo fiiri asaga muxuu ka dhalaaliyey ficilkiioo an ficilkiioo lan ay gashay oo uu u daliishanayo abad inuusan dhacayn soo maaha lan tarani waxaan haynaa ficilkiioo lan gashay abadana laga daamariya haddana dhacay yahuudda ilah markuu kaala wuxuu yidhi walan yatamanawhu abada maw jeclaysan maayaan yahuuddu abadan weligood abadan ma jeclaysanayaan soo ma jeedin haddana ilahi wuxuu noo sheegay caaqila marka naarta lagu goro gaalada inay jeclaysanayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabuka rabbi ha nagu xukmiyo mowt ay leeyihi waa jeclaysanaya allow yaa nafta mar naga qaado marka bal ka waran ayadiio adadan la socoto ayaysan aakhiro gaarin arrintii fiiri oy adduunku egta ayadana lantii adadan la soconu rabaa inuu ka dhalaaliyo xataa aakhira inaan la adkayn alle waasna raba Ah, iyadoo lanti abadan la socotay adduunyada ku egta oo abadanku waxay noqda adduunka dhexdiisa walan yatamanawhu abadan weligeed adduun intay joogaan waxa weyn tamani maayeen waa saasay noqda waa iyadoo abadan la socoteeda abadantiiyo la socon oo wuxuu rabaa inuu ka dhiga xataa aakira la arki ma ah, oo uu ka sii macno dheerey bal fiiri arrinta ah, mideeda kaleeto maryama bint cimraan falan ukalima alyawma insiyan falan ukalima alyawma insiya saas may ahayd hmm. falan ukalima alyawma insiya ah, haan insi la hadli maayo maanta fiiri ah, wa taasa laftigan rabay falan ukalima alyawma insiyan haddii macnaheedu noqo lahaa abadan oo ta'diid lanta uu noqo lahaa hadalkan tacaarada ku jira la dhihi laha maxaa yeelay falan ukalima falan ukalima hadli maa alyawma maanta hadlima warku noqo fiiri tacaarud waa tanaaqud cad a ku jira marka falan ukallim alyawma insiyan soo ma ahan haddii la yidhaha lamta ta'biid faa'ideyn wuxuu noqonaa falan ukallima werigey hadlimaa alyawma maanta hadlimaa marka war iska qaba kara maaha taasna waa lagu naqdi hale tanaaqud ha ka imaa lahaayel marka ma faa'iideydo wey ma faa'iideydo qulnaa saasaan leenaha khilaafan mukhaalifiina xaalanahay kuwa khilaafayo lizambakshadi maxamud ibn cumar aan ku khilaafaynaa fii unmuudajihi kitaabkiisa unmuudajka layra waa kitaab magaciisa waa kan xaashiyada hoose inaan kugu sheegay waa kitaab magaciisa asalkana waxa weye unmuudajka waxaa la yidhahdaa shayga suurad inaad ka dhicdo si loo garto shayga inaad suuraydo si loo garto ayaa la yihahdaa marka namuudajna waa la yhahda unmuudajna waa la yihahda qaar ay yihahdeen unmuudaju hamsale waa qalad numuudaj bisa la rabaa yidhahdeen saxna maahane labaduba waa jiraan labaduba waa jiraan maxamed ibn cumar luqa kama aqo walaa takiidan takiidna ma faa'ideedo takiidka wuxuu yahay qulnaa saasaan leenaha khilaafan xaalan khilaafan lahu islaysa naqshadigi fii kashaafi tafsiirka kashaafka tawiic tafsiira oo haddi qof mufasir uusan ka maarmin waa xagga luqada waayo macno kale laga raadin ma xagga luqada xagga luqada cajaa'ib xagga luqada iyo balaaqada iyo sida usoo saaray laakiin inta kale waxaa la yidhi wax madhabkiisa ka qari ogna adduunka ma jiro madhabkiisa adoon dareeminoo ku taabsiina adoon dareenin qofka waxa wey mutakasis ku ah ficil caqiida aa la yaabaho arkaa bis amaa qofka hatuu si kale xataa caalami yahusano mutakasis fil caqiida ahayn ma fahmi karo madhabkiisa tartiib isagoo hadhow qaba dadku ku faafahaya la arka qof kashaafna kama maaragtid kitaab weyn marjic wa iska soo gade markaasaad akrisee adiga maba haysatid caqiide ictisaal meeshani ku yaali soo ma jeedi marka ajaaib ogaa dib iskaga dhigo bal wax kale ka raadsato inkastoo yihahdeen aad luqadiisa lagama kaaftooma waa yihahda aada loo buunbuunsho waana runtii luqada ku kuleeyahy aadayna usoo raraan mufasiriintu laakiin un calaa cilm marka hor intaadan faraha la aadin mutaqasis fi lcaqiida soo noqo qulnaa saasaan leenaha yuri khilaafan mukhaalifina xaalan khilaafan lahu zamaqshari fi kashaafi kitaabkiisa tafsiir kashaafka la yidhahdo marka ta'kiidantaa maxay ta'biidan la faranay ta'biidadu waa t waa ta'biidkii qayb ka mid fiiri xaashiyada wuxuu ku yidhi ey walaa ta'kiidan ey kaamila mid kaamila wahuwa ta'biid isagoo ta'biidkii ku yidhi hamoodin macno kale tafadun hadda kuu samayna ha tan haddaad ka fahamto tan inaad fahmi weydi raba oo markuu ta'kiid leeyahay markuu ta'biid leeyahay isku mid ula jeeda wtbid walihada qaala almuxaqiq watabiidu nihaayatu takiid ta'biidka waa nihaayada ugu dambayda ta'kiidka culmada badan waxay ihahdeen ta'kiidku waa almubaalaqatu fi ta'biid ta'biidkii waa lagu wasiixeel dheeraado weeyaan oo sida kalena qaara udhigay calaa kulli xaal waa isla ta'biidki hamoodin macno kale isla asagii wey waa ta'biidka laftirkiisi ta'kiidkan uu sheegaya markaasuu yihi dariskaba daaye warkaas maxamuud ibn cumar xaqa iska dhig sax maahane qowluka adiga hadalkaaga aad tidhaahdo lan aquuma istaagi maa muxtaminu wuxuu aqbali karaa lian turiida inaad ula jeedo bidaalika qowlkaas annaka adiga laa taquumu inaadan istaagayn abadan weliga iyo wa annaka adiga laa taquumu inaadan istaagayn fii bacdi asminati lmustaqbal mustaqbalka zamanyaalkiisa gobol ka mid a ah. labadaa u aqbali kara hadaad tidhahdaa lan lan aquuma weliga istaagi ma inaad ula waa dhici kartaa mustaqbalka zaman kamid ah inaan istaagayno dib aan ka istaagi doono inaad ula jeedo waa dhici karta marka ma faa'iideyneydo ta'biid ma faa'iideyneydo ee labada waa aqbali karta labada waa aqbali wa huwa hadalkaagaas wa huwa qowlkaas qowlkee weeye lan aquuma wa huwa qowlkaasu muwaafiqun waa mid waafaqsan liqowlika hadalkaaga laa aquum istaagi ma ad tidhahdo laa waa laisla ogolaya iyadu ma faa'iideydo ta'biid waa lamidu ku kuleeyahay xagga waxa weya cadamu tabiidka laa ay lamid tahay laa naafiye ay lamid tahay hadda haddaad tirahdaa laa aquumu anigu istaagi maa dhici karta inaad ula jeedo weligayba istaagi maa waxaa dhici karta inaad ula jeedo asmaanta mustaqbalka qayb kamid ahan istaagin labadaba waa aqbali kartaa lana waa la mid wahuwa qowlka hore oo ah lan aquuma muwaafiqun waa mid waafaqsan liqowlika hadalkaagaa tidhaahdo laa aquumu istaagi maa fii cadami ifaadati ta'kiidi takiid faa-iideyntiis faa-iideyntaas weynta la waayu kula midi muwaafaqatu taxaluji meesha iskaga midka yihiin waxay tahay cadamu ifaadati takiid sidaan kaasuba kanuba u faa-iideynay takiid ayaan kaasuna u faa-ideynay isku mid wey wahuwa qowlka a lan aquuma muwaafiqun waa mid waafaqsan liqowlika hadalkaagaa tidhaahdo laa aquumu istaagima halkuu ka waafaqsan isku midka yihiin fii cadami ifaadati taakiid taakiid faa'iideyntiis weynta la waayey uu ku waafaqsanya walaa taqacu lan lan ma dhacdo liducaai ducaa xaal ay u sugnaatay a halkan xal loola jeeda lan ayada ducama loo dejiye mise looma dejin layskumaba haysta wax jirana maaha ma laga hadlayo masalada ee waxaa laga hadlayaa lan ficilka ka dambeeya ficlu duca ma noqdaa mase ma noqdo intaasaa la isku haystaa mhm. lan ficilka ka dambeeya ficlu duco waa weligiis wax dhahay lama arko fiiri ficlu duco waa weligiis wax dhahay lama arko laakiin ma dhici karta inuu ficla duca noqdo intaas laga hadlayo mase mada noqon karaba waa intaas bis lan ficilka ka dambeeya lanta iyada layskuma haysto xarfu duca ma looma dejin laakiin ficilka ka dambeeya xarfu du ficlu duca ma noqon karaa mase mada la ogo inuu noqdo intaasaa laisku haysta qofka dhaha waa noqon kara wuxuu le haduu doona waa noqon karaa hadduu doonana noqon ma uu leey eebihima welis waa ficli duco kan kalena wuxuu le welis maba noqdaba ka waxaa la isku haysta faham walaa taqacu lan lan ma dhacdo liducaai duca xaalay usugnaatay qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaala nahay kuwa khilaafa libni saraaj abubakr ibni saraajan khilaafayna xujo keenaya abubakr ibni saraaj wuxuu leeyahay war lan ficilka ka dambeeya waa noqon kara ficlu ducaa kaasa abubakar xujo keena markaasuu yidhi aayadaan haya aayadda marka xujo umaan xujadiisa la burina marka dhegeyso walaa xujata wa xuja lahu libni siraaj uma sugnaan fii ma ladii kiina uguma sugnaan istadalla uu daliishaday bihi maaga oo min qowlihi ilaahay qowlkiisa ahdhe ha masderka waxaa wey tamiiska dhigo ku bayaan walaa xujata wa xuja lahu libni saraaj uma sugnaan fii ma ladii kiina uguma sugnaan istadalla uu daliishaday bihi maaga oo min qowli ilaahi qowlkiisa ah tacaala ilaah waa sarreeyaahe oo ilaah uu yidhi subxaana qaala nabi muuse wuxuu yidhi rabbi rabbigaygiyo bimaa ancamta bixaqi incaamika nimcayntaad ah xaqnimadeedaan ku dhaaranaahe calaya korkayga aada u nimcayday falan akuuna ahaa maa dahiran mid u kaalmeeya lilmujrimiina hadda sidaan aan u macnayn waa sida uu rabo ibnu hishaam ee sidii ibnu saraaj rabay maaha ibnu saraaj ma raba saas isagu loo macnay ibnu saraaj wuxuu kuleeyahy waxaad tidhahda markaad macnayhaydo rabbi rabbigaygiyo bimaa ancamta bisababi incaamika nimcaynteeda sababteed calaya korkayga aada u nimcayday falan akuuna alla waanan noqoni dahiiran miduu kaalmeeya lilmujrimiin ama waxaa translationu dhihi jiray falan akuuna waqaanan ahaanin oo waa soomaaliya la kala bedelay markaas ma halluqo soomaaliya labadaba waa la isticmaala falan akuna waqaanan ahaanin dahiran mid u kaalmeeya lilmujrimiin saasuu sheekhu dhigi ah, falan akuuna ilaahu aanan noqonin mid u kaalmeeya hmm, marka adiga soomaaliya dee midkii un hooyadaa ku bartaad taqaana mogta midka soomaaliya cidna ku barima adiga ha kelmadda macnaheeda haddaad fahamto soomaliya adaa yaqaana ha soomaali ma kala fadli badna mogta laajadiisii ha gaad rabto ku fasireen faham macnaha le waayo marka ibnu qaabkaas u dhiga asagu ducuu ka dhigaa ficilkan akuunu ah. Ah, ficilka akuunu ah ayuu duca ka dhiga mudaciyan xaal uu sheeganayuu dariishaday istadala facilkeeda ka xaalee fii maladi ki istadala bihi uu daliishaday muddaciyan xaal uu sheeganayana uu daliishaday ana macnaahu qowlkaas ilaahay macnihiisu inuu yahay fajcalnii allow iga dhig laa akuunu inaanan ahaanin saasuu ka dhig ah, fajcalnii allow iga dhig laa akuunu inaanan ahaanin dahiiran lilmujrimiina mujrimiin mid u kaalmiyo gaal gacan siiya ilaahow iga dhig saas midaan gaal midaan gaal gacan siin ilaahw iga dhig saas ula jeeda faajcalnii allow iga dhig laa akuun inaanan ahaanin dahiiran mid u kaalmeeya limujrimiina gaalada iyo mujrimiinta maxaa looga buriyay aw xujadiisii waa liimkaani xamlihaa macno kale aqbalayda hali qaacidaduna waxay tahay idaa wujida alixtimaalu badala alistidlaalu aa la haddiiba ixtimaal la helo badala alistidlaalu istidlaal waa buray qaacidaa la rabaa inaad isbaatido qaacidada haddaad keento lafdi sidaan aqbali kara sidaan aqbali kara waxaa lagu leeyay sidaan kalaan ka dhigayna ee adiga qaacidadaa daliil kale u keenso tan u udhigaynaa ha xaggan udhigayna dadtana sina xaggan udhigayna qaacidada sa ku sugnaane waxaa la rabaa wax aan ixtimaal ahayn inaad keento markaad qaacido isbaataydo ah, markaad qaacido isbaataydo waa inaad keentaa aan ixtimaal lahayn laakiin qaacidadana kuu taalla idaa wujida alixtimaalu badala alistidlaalu waana qaacida usuuliya waa qaacida usuuliya mudakirada shinqidiba ka fiiriba idaa wujida alixtimaalu badala alistidlaalu yadlaalu mar haddii ixtimaal yimid waa kaa buray istidlaalki waxaa lagu leey saatan aan dhimqatala le hadda sidaana loo dhiga lagaa yidhi yadlaalu sidaan weeye markaad tidhaahdo uu kuleeyay waxaa lagaa yiri waa sidaan maxaad ku fadile waxaa la rabaa mata taal inaad sugto marka waa inaad keento daliil sidaan maahan si kale aan aqbalin markaas id cid ku diidi karta male qof mucaanida maahan qof mucaanida maahan haddii kaleeto ixtimaal mar hadduu yaallo isbaatintaadu ma sugnaanaydo idaa wujida alixtimaalu badala listidlaalu way qaacidadu muddaciyan xaalu sheeganahu daliishaday ana macnaahu qowlkan macnihiisu inuu yahay fajcalnii allow iga dhig laa akuun inaanan noqon daahiran mid u kaalmeeya lilmujrimiina maxay daliil ugu noqon weyday liimkaani xamlihaa lanta xambaarideeda suurtagalnimadeeda darteed aan xuja ugu sugnaan adi ah. mhm. adin kan ku tacalujiyey liimkaaniga walaa xujata waxuja lahu libni saraajin uma sugnaa fiima ladii kiina uguma sugnaa istadalla uu daliishaday huwa ibnu saraaj bihi naaga oo min qowli ilaahay qowlkiisa ah tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi qaala nabi muuse wuxuu yidhi rabbi rabbigaygiyo bimaa ancamta bixaqi incaamika nimcayntaada xaqnimadoodan ku dhaartay fa calaya korkaygaabuu nimcayday falan akuuna ahama dahiran mid u kaalmeeya lilmujrimiina dembiilayaalka mudaciyan xaal uu sheeganaayuu daliishaday ana macnaahu qowlkaas ilaahay macnihiisu inuu yahay fajcalnii allow iga dhig laa akuun inaanan noqon dahiran lilmujrimiina liimkaani xamlihaa lanta xambaarideeda suurtagelnimadeeda aan xuja ugu sugnaanin cala nafyi lagu xambaaro nafyiga almaxdi baraxla lakum meesha ku tacalluqda bal fiiriya hadalkaas ah, saas dersiga ah, hmm. waa inaad ula socota dersiga nuucaas waa inaad ula socotaa low meeshay ku tacalluqday laa xujata low sama ahayn lowdana waa qabarkii laada waa qabarkii laada marka saas ula soco dersiga lain xamlihaa lanta xambaarideeda xambaaridaa suurtagalnimadeeda aan xuja ugu sugnaan calaa nafyi nafyi lagu xambaaraa suurtagala fiiri macno kale aqbalayso ixtimaal maaha ah, in nafyi lagu xambaaraa suurtagal ah nafyigu almaxdi baraxle oo aan duca ahayn taasaa suurtagala taasaa kaa burdaale ah, taasaa kaa burdaale ibnu saraaj adig sooma jeeda shiiku wuxuu ku dari jiray mid kaleeto wuxuu dhihi jiray shiiku waxaa kaloo ka burinaya lianna ficla ducaa laa yakuunu marfuucuhu mutakaliman sideedaba maba noqdaba ficlu ducaa laa yakunu madfuucan mutakaliman maba noqdaba labu mid noqon karaa mukhaaab rabbana laa tuaakhidna soo mukhaaab maaha laa tuaakhidna in nasina aw akhdana rabbana walaa taxmil calayna isran kamaa xamalta cala ladina min qablina rabbana walaa tuxamilna soo wada khidaab maaha wuxuu kala noqon karaa hayb wanaadow ya maalik liyaqdi calayna soo haayib maaha kaasna labadaasu noqon karaa ama mutakalim ficlu duca wa ficlu ducaa laa yakunu marfuucuhu mutakalima taasaa laga yiri oo kurididay ficlu ducaa marfuuciisu muxuu noqonaa imaa mukhaadaban wa imaa haa'iban labadaasu mid noqona marka taasuna faaida dheeraada faaida dheeraada wayakuunu wuxuu noqonaa dalika kalaamkaas kalaamkaas oo nabi muuse ku hadlay mucaahadatan la ballantamid la ballantamid uu noqonaa la balantamidaasoo minhu min muusa nabi muuse xaggiisa ka ahaatay lilaahi allu la ballantamaa subxaanahu ilaahay baa nuqsaanoo dhan ka fog watacaala ilaahaa sareeye ilaahayu ballan la gelaya wuxuu leeyahay ilaahu ballan waxaa igu ah nimcadan aad isiiday sababteed inaanan mujrim u kaalmay ama nimcadan ka abaalguday nimcada aad isiiday oo aad adigu rasuulka iga dhigtay ilaahay ood i ilaaliday nimcadaas darteed markaas nabi ma baahayn mogta markuu gaalkan dilay arrintu waxay ka hadleed markuu gaalka feeray ah, gaalka markuu feerka ku dhiftay way ka hadleed ayad hmm, gaalka markuu feerka ku dilay kaasuu ka ilaa midka kale u kelmayna laftigiisu maaha mogtahay wadaadi <laughs> laakiin nin uu laiska gumaysanayo miskiinu ah. ah oo qaraabadiisa nin qaraabadiisa oo dulmi lagu haysto oo qoladan faraxinada iska tumayd u ah mogta mhm. wax laga kullaado wey mm, wax laga kullaado waay mujrim dad iska gumaysanay daad yac ka dhigi karto inaad iyomarmar yac ka tiraado wayakunu wuxuu noqonaa dalika hadalkaas nabi muuse ku hadlay mucaahadatan la ballantamid uu noqonaa la ballantamiddaasoo minhu muuse xaggiisa ka ahatay lilahi ilahi ula ballantama subxaanahu ilaahi baa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fog wa tacaala ilaahaa sarreeye wuxuu kula ballantamaa allaa yudaahira inuusan muuse u kaalmayne mujriman dembiile jazaan liajli jazaa ka abaalgudid darteed litilka taas uu ka abaalgudaa taas day an nicmata nimcada allatii nimcada ancama ilaah uu ugu namceeyey bihaa nimcada calayhi ala muusa nabi muuse nimcada uu muuse ugu namceeyey oo ilaahay weynaa ilaaliyo xifdiyey nimcadaas isagoo ka abaalgudaya ayaa ballan uu ku qaaday inuusan mujrim u kaalmayn hmm. mujrim inuusan u kaalmayn allaa yudaahira eh, muaahad wayakunu wuxuu noqonaa dalika qowlkaasu mucaahadatan la ballantamid mucaahadadaasoo minhu min muusa muuse xaggiisa ka ahaatay lilaahi allahu la ballantama subxaanahu alla nastano ceeb iyo nuqsaan ka foge wa tacaala alla waa sareeyaahe allaa yudaahir alla sareeye ha isku dhihin wa tacaala alla sareeye alla sareeye waa ducee mogta ilaahay ha sara maro ilahay maa duca kaa rabo wax naaqisaa loo duceeyaa ma ilaah duca rabo ilahay wuu sareeya xaqi qabar ka dhig ka ad ilahay ka warramayd ka dhig iyo qabar ilah waaba sareeyaadhe maahan saraynan hada loo tuuga yaa looga tuuga yaa looga tuuga marka alla sareeyaha isku dheh wa tacaala alla waa sareeyaadhe allaa yudaahira muuse inuusan u kaalmayn ayuu ballan ilaahay kula gelaa mujriman dembiile jazaan liajli jazaa abaalgudid daraaddeeda litilka nicmati uu ka abaalgudaa allati nicmada ancama marka hadda jazaaga waxaa loo jeeda shukrin ha ka shukrin uu ka shukrinaa litilka nicmati nimcadaas allati nimcada ancama ilaah ugu namceeyey bihaa nimcada calayhi cala musabi walaa hiya lanti murakabatun mid laysi saaray ma ahan min laa an layska saaray laa iyo an layskama saarin laa iyo an layskama saarin ah. laa iyo an oo faxudifat ilhamsatu hamsadii la xadfay anta hamsadeedii takfiifan liajli takfiifin fududayn daraaddeed walalifu alifti laadana la xadfay liiltiqaai saakirayni lidafci iltiqaai saakinayn ayagoo laba reeban inay kulmaan lidifaaca qaara waxay yidhaahdeen asal ku qoraa laa an hamsadiiya takfiif loo xadfay iltiqaa saakinaynaa dhacay ila nuuntu waa reeban tahay laadana alifteedaa reeban lidafci iltiqaai saakineyna aliftii loo xadfay lan ama iska soo baxday yidhah lan a iska soo baxday shaykhu siiba weyhi khaliil ibnu amed ibn khaliil ibnu axmed alfarahidi a yiri warkaas laakiin lagu khilaaf lagama yeeli walaa hiya lanti ma ahan murakabatun mid la yska saaray min laa an oo faxudifat ilhamsatu hamsadii la xadfay oo faxudifat alhamsatu hamsadii anta la xadfay takfiifan fudayn darteedna loo xadfay walalifu aliftiina la xadfay liiltiqaai saakinayni lidafci iltiqaa'i saakinayn laba reeban kulmidooda difaacid la difaaca loo xadfay qulna saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaalan nahay kuwa khilaafa lilkhaliil khaliil ibnu axmed alfarahidi shaykhu siiba weyhi kaasaan khilaafayna walaa asluhaa asalkeeduna laa maahayn oo fawdilat ilif alifti nuuna loo bedelay qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalaan khilaafayno lilfara yaxya ibni siyadan ku khilaafayna yaxya ibni siyadna wuxuu yidhi asalku laa uu iska ahayo markaasaa aliftii nuun loo bedelay lan al iska yidhi hmm, marka waxaa la yidhi liana almaxhuuda khilaafu ale warkaanaad sheegayso khilaafkiisaa maxhuud ale liana almaxhuuda fi luqati khilaafuhu ah, luqada waxaa lagu yaqaanaa waa warkaadan khilaafkiisa Ah, warkaagaan khilaafkiisa luqada lagu yaqaana le ad waad sheegay liana almachuuda khila fi luqati khilaaf wuu ale sida luqada lagu yaqaan sidaan aad sheegaydo khilaafkeeda weeye ah, oo waa maxay khilaafkeedu ibdaalu nuuni alifan waay ibdaalu nuuni waa in nuun la bedelo alifan la nasfacan fiiri say qoranta sow alif maaha ha la nasfacan fiiri marka sidaasaa luqada lagu yaqaana laa ibdaalu lalifi nuuna in alif nuun loo bedelo luqa laguma yaqaana l marka maba laha layihi maxalba boos boos mal liana almaxuuda fi luqati khilaafuhu wahuwa ibdaalu nuuni alifan ha laa ibdaalu alifi nuuna maahan saasaa leyihi walaa asluha laa asalkeedu le maahay oo fawdilat alalifu loo bedelay nuunan qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaala khilaafayno lilfaraa yaxya ibnu siyaadaan ku khilaafaynaa oo warkaas isagu sheegay bk wayunsabu waa la nasbiyaa huwa mudaarici bikay ayaa lagu nasbiyaa kaydii almasteriyati masterka loo nisbeeyey wadalika miterkii naxw likay laa ta'sow inaadnaan murgin oo aadnaan tiiraan yoon darteed wa bikay wayunsabu waa la nasbiyaa huwa mudaarici wa bikay wow soo ma leh kan waa kaga tegay wowdiina madu ka a laga rabaa meesha idin qor idinka wabikeey qofkiisa nu qorinan oo kale waa inuu qalinkiisa kula qortaa wabikeey wayunsabu huwa mudaarici waa la nasbinaa bikeeyaa lagu nasbinaa kaydii almasteriyati masterka loo nisbeeyey tan waa qeyd masteriyanimadu waa qeyd ixtiraasay leedahay maaha libayaan ilwaaqic maxaa yili key carabiyada waa saddex keya saddexeed keey carabiyada waa saddex midda koobaad waxay tahay xaashiyada fiiri xaashiyada fiiriba wabikay almasteriyati ilaa aakhirihi markuu ku yidhi ixtaraza wuxuu iska ilaaliyey bilmasteriyati masteriyuu iska ilaaliyey masteriyuu iska ilaaliyey can isku ilaaliyey de muxuuna iska ilaalinaa can ilmuqtasarati midii laga soo gaabiyey min kayfa a kay alaleeya ah, kayfana wey macnuhu kay almuqtasarati min kayfa a laga soo gaabiyey ka qowlii saaxiibka qowlkii oo kale oo uu yidhi kay tajnaxuuna ilaa silmin wamaa su'irat qatlaakum waladalhayjaa-i tadarimu uu yidhi kay tajnaxuuna seed ugu leexanaydaan ilaa silmi nabadgelyo seed nabadgelyo u qaateen reer hebel ila hesheedinu walxaal maa su'irad aan loo aarin qatlaakum dadkii laydinka leeyey waladalhayjaa-i dagaalka naartiisiina tadarima ay helcayno dagaalki yaga helcayoba laisdilay kaad nabadda uqaadatay kay tajnaxuuna ilaa silmin saad nabadgelyo xaggeeda ugu leexateen waa wax la yaab leh ah, kayd waa kayfa waa saad ugu leexateen walxaal maa suirad aan loo aarin qatlaakum dadka la yidhi ka laayay oon dad loo dilin kuleey waladal hayjaa-i dagaalka naartiisiina tadarimu ay holcaydo oo isbaranbaraydo saas u holcaydo dagaalkii weli socon kaasa dhinac heshiiska wada saas le taasoo kaleeto marka kaydaas waxaa la idhaha almukhtasara min kay taas horta waa uu ka ictiraasaya xagga naga dhig wa min kay ayuu ka ictiraasayay kayda aljaarati oo wax jirta waa taas midda labaadna kay jaara taasna waa uu ka ictiraasayay kay jaara waxbu ka ictiraasayay wahiya bimansilati laamid tacliil wayuu ku yidhi kayda jaara macnan wa camala xagga macnahana laamu tacliil weeye xagga camalkana xarfu jaar marka saas darteeda kay kay tacliiliya iyo kay jaara waa isku mid tacliiliyana waa tay waa kay tacliiliya iyo kay jaara waa hal mida ee laba maaha kay masteriyahuna waa mid kale kay masteriyah waa midda ficilka mudaaric nasbida kay tacliiliya iyo kay jaarahuna waxba ma nasbi karto iyadu ha midaas xarafka jaar lamida oo laanta tacliilkaa lamida marka kay meeqaan haynaa markaan saddex saas weya midda ficilka mudaaric nasbina waa masteriyada xurufulmasderi hmm. xurufulmasder horta meeqay ahaayeen shanti bal ii an key lan lanna kuma jirin an key maaydi ma hmm. haye macalmusa an anna ma key lo shantaasi ahaayeen hadda shantaas inay baxsataa sax ma way kala baxsan wayunsabu huwa mudaaric waa la nasbinaa bikeey ayaa lagu nasbinaa kaydii almasteriyati oo masterka loo nisbeeyey wadalika mithaalkiina naxwu qowlihi tacaala ilahay hadalkiisa oo kale wey ilaa uu yidhi likey laa ta'sow inaadnaan murugeen darteed weye sharax annaasibu caamilka kordhigaya mudaarica naasibkii athani oo labeeyey key key weeye waynamaa wax kale ma aha takuunu kaydii waxay noqoneen naasibatan mid mudaaraca kordhigayda idaa waqtigiyayna noqoneen kaanad ay noqoto masderiyatan mid masder loo nisbeeyey masderiyadaasoo bimansilati an an booskeeda ku sugan meesha marka xoogaayuu ku ishaara laakiin shudur dahabiga ugu laabo isagaa basiid ugu kala saara shuduurka lagama maarmo shuduurka mideeda kale yaan iska almaamin sabdiga waxaa lagaska rabaa in laga keeno in haadaani la saaxiraane inta qiraa oo ku jirta ixraabkooda aa la rabaa qof walba laga rabaa shuduurkaa markaa si laaran udhiga ha in haadaani la saaxiraane aayadda suuratu dah ha inta qiraa'a ku jirta iyo mid walba ixraabkeeda aa sabdiga la iska rabaa qof walba sao la diyaara keena waada inii sheeg ma sheegayda ina sheega maahayn soo ma jeed mark ya warqada lagu soo qora qof walba warqad inta kusoo qora magaciisa kusoo qora inuu keena laraba so aad uga soo shaqeey qofna qofka kale uusan ka shaxaada hmm. ya qofka kitaabka haystaan hadda maa raadsado makaatibta laga raadiya ha kan qofka haystaa laga qorana iyo makaatibta uu yaallo iyo insha allah waaya marka shaduurku halkan ku kala qaadayo wuxuu kuleeyahay kaydan mar waxay u caynoobaydaa inay tahay naasibadii midii ficilka mudaaric nasbayday waa goorma waa markii laam ay ka hormarto likey haddii la yidhaho likey laa ta'sow waa caynowday kaydaasu inay tahay naasibadii masiriyadahay maxaa yeelay inaysan jaari ahayn waxaa u daliila waljaaru laa yadkhulu cala aljaari laamta xarfujaray ma ogta ma key kale xarfujaray geli maya ma dhici karto jaar xarafjaar jaar ma galo marka waa caynowde ko xagga dhig marna waxay u xarfu jar inay tahay waa goorma waa an haddii laga dabamariyo anta la muujiyo waa shicirkao kale iyo mararkaasoo kale ilaa anta lama muujiye si kale antiya la muujiye ah. markaasoo kaleetana waxay u caynoobaydaa inay xarfu jerta oo maxaa u cayneeyey waxaa u caynaydaa haddee had aan naasib naasib ma galo dad ilaa antiya naasibaha ka dambayde k an a layidhi waa naasiba iyadii mogta mar hadday aan ka dambaydo an naasib laa yadkhulu cala naasib waa caynowday markaasna xarfu jari u caynowday labadaas wixii ka soo haray waa muxtamila ah, waa muxtamila naasibadiina waa aqbali kartaa jaaradiina waa aqbali karta markaas soo ma cad ah, saddexdaasaad ukala qada kuleeyahay xaashiyada ka ka waxaad sharxiisa ka fiir waa shuduurki waaya annaasiru kii ficilka mudaaric kordhigaayey naasibkii athani oo labadey key weeye waynama wax kale maaha takuunu keydii naasibatan mid kor dhigtay ahaataa idaa waqtigii ahaanee kaanad ay ahaato masderiyatan mid masder loo nisbeeyey masderiyadaasoo bimansilati an an booskeed oo kale ku sugan waynama wax kale maahan takuunu keydii waxay noqotaa kadalika kalmadkuuli ka can oo kale noqone idaa daala idaa waqtigay noqotaa dakalad ay gasho calayhaa kayda korkeeda allaamu laam ay gasho lafdan min jihati lafdin xagga dhawaaqay ka gasho markaasoo kale waa masteriya wadalika mithaalkiina ka qowli wal qowlkiisa oo kale tacala ilah waa sareeyaae ilaah uu yidhi subxaana likay laa ta'sow inaadnaan tiiraanyoon darteed inaadnaan murugoon darteed marka hadda kaydan ma aqbali karto jaaradii maxaa ila xarfijara ka horeeya wljaaru laa yadkulu cala aljaar tan waa cadday marka haddana aayad kale likay laa yakuuna inuusan ahaanin darteed cala almuminiina muminiinta korkooda xarajun wax dhib ah waa la mid laama ka horayda ma noqon karta marka tanoo kale jaaro o taqdiira min jeti taqdiir xagga taqdiirta hadday laamu ka gasho markay muxtamalada tahay markaa muxtamilo wadalika miaalki naxw ji'tuka waa kuu imid kay tukrimanii inaad ikaraamaydo daraaddeed idaa qadarta waa markaad qadarto ana alasla asalku likey inuu ahaa wa anaka adigana xadafta laama laamta aad xadaftay istiqnaaan liajli listiqnaa deeqtoonaansho darteedaad u xadaftay canhaa laamta laga deeqtoonaaday biniyatihaa bisababi niyataha la niyeysashadeeda sababteeda looga deeqtoonaaday fain lam tuqadiri laama haddaadan laam soo qadarin kaanad keedi waxay noqone xarfa jarin xaraf jaray noqone xarfu jarkaasoo bimanzilati laami laamta booskeeda ku sugan fii dalaalati xagga tusidana uga sugan bimanzilati laami ku sugan fi dalaalati xagga laamtana ugu manzila dhehe ugu manzila calaa tacliili cilaynay tuse sida laamtu cilayn u tusi jirtay ay u tuse fain lam tuqadiri laama laam haddaadan soo qadarin kaanad kay waxay noqoneen xarfa jarin xaraftoolay noqoneen xarfu jarkaasoo bimansilati laami laamka booskiisii ku sugan fi dalaalati ugu mansilaan amase fi dalaalati tusid bay uga sugan tahay cala tacliili tacliil lays tuso wa kaanad anna mar hadday xaraf jaar noqotay bimansilati laam hadday noqotay wa kaanad ana waxay noqone mudmaratan mid la idmaaray bacdaha bacda key key ka gadaal la idmaaray idmaaran idmaara la idmaaray idmaarkaasoo laaziman waajib ah sidaas darteeda waa ka la muujiyaa goormay noqon kartaa waa daruuratu shicr si kale kuma muuqan karto si kale kuma muuqan karto wa bidan wa yusabu huwa mudaaric waa la nasbina wayunsabu huwa mudaaric waa la nasbinaa biidan idana lagu nasbinaa musadaratan xaal ay tahay midii la hormariyey walxaal ayaa la nasbinaa yunsab yan soo qadarina faacilka ka xaale walxaala nasbina huwa ficilka mudaaric ahaa mustaqbalun mid lasoo qaabila uu yahay mustaqbalkaasoo mutasilun la xidhiira biidanta la xidhiidha o amase munfasilun ka soocan biqasamin dhaar uga soocan wadalika mithaalkiina naxwu idan waqtigaas ukrimanka waa ku karaamayna wey wayunsabu huwa mudaarici waa la nasbinaa biidan ayaa lagu nasbinaa musaderatan xaal ay tahay mid la hormariyey waa inaysan kalaam dhexdiis dhicin musadere inay taa shardiya ee kalaam dhexdiisa aysan dhicin hmm, kalaam dhexdiisa aysan dhicin walxaala la nasbinaa huwa mudaarici mustaqbalun mid la soo qaabilaaya uu yahay waa shardigii labaad ayada waa inaysan kalaamka dhexdiisa dhicin sida bayn almubtada walkhabar inaysan gelin ficilka ka dambeeyana mustaqbal waa inuu yahay xaalo waa inuusan ahayn mudaarica ka dambeeya mustaqbalkaasoo mutasilun oo la xiriira ama khabarun bacda khabarin ka dhig walxaal huwa ficilku mustaqbalun iyo hala nasbina mutasilun mid la xiriira uu yahay khabarun bacda khabarin mid la xiriira uu yahay ah, maxaa la diida hadduu noqdo munfasil canhaa mid ka soocan bikayri bikayrilqasamina uga soocan lama ogola marka diiq ow amase munfasilun mid ka soocan uu yahay biqasanin dhaar uga soocan dhaar la ogolaya ibnu hishaam bis dhaar bis a kala fasli karaa ah. naxwu idan ukrimaka hadda lama kala faslin idan hadalka iyada u horeyda ukrimana waa nasbiday waa ficil mustaqbala wa idan wallaahi allaan ku dhaaranaye nar miyahum waxaan ku tuuraynaa bixardin daga ilahaan ku dhaaranay dagaalaan ku tuuraynaa uu yii tana waxa weeye maxaa lagu kala fasliyey idantii iyo ficilkii qasama lagu kala fasiriy taas waa ogolyahy taas waa ogolyahay annaasibu annaasibu caamilkii kordhigaaye naasibka athalithu sadexeeya idan weeye dhe annaasibu caamilka kordhiga naasibka athalithu sadexeeya idan weeye wahiya idanti xarfu jawaabin jawaabka xarafkiisii weeye wa jazaa-in abaalmarinta xarafkeedii weye cinda siba oo fiiri qofa wuxuu ku yidhi azuuruka hadan berriyan ku soo booqana azuuruka hadan berriyan ku soo booqana ku yidhi markaasaa tiri idan ukrimaka horta jawaab waa too warkii uu ku yiri ad uga jawaabi marka taas waxay ku tusaydaa idan hadal un bilow ah maba dhici kartaba waa in war ka horeeya maxaa jawaabay noqotaa jawaabna su-aalu rabaa iyo war ka horeeya hadal ka horeeya waa inuu jiro hadal ka horeeya waa inuu jiro jawaabay u taha tan labaadna abaalmarinay u taho booqashadii uu ku soo booqday aad adiguna karaamaydo marka hadalka ka horeeya ay jawaabna u tahay abaalmarinna u tahay waqaala shalubiinu bal fiiri xaashiyada fiiri sida loo akrinayo waa dhib badan yaha kanuyo wuxuu yidhi al owlaa sida habboon atacbiru bilfaa-i waa fa in la cabiro liannahu bayaanu limaa waqaca fii kalaami siiba weyhi waqaala shanwaaniyu wuxuu yidhi wa shalubinu wuxuu shiini shiinka horta waa la fadxina shaa laleeyahy shiinta almucjabati dhibicda leh wa dami laami wa fatxa aydan laamta haddaad rabtana kor dhigo haddaad rabtana dami oo god wa bacdal waawi wowda waxaa gadaalkeeda ku sugan xarfun xaraf xarafka wowda ka dambeeya hadhiin ba-a ku talla meesha ba ma kaaga muuqata adig ishaada adiga ishaada ba u akrina soo ma a ishaadaa ba u akrinay laakiin xarafkan muxuu yahy xarafka carabi maaha waa cajabi marka sida loo akrina halkan ka baro wa bacda alwaawi wawda gadaalkeeda waxaa ku sugan xarfun xaraf xarafkoo yundaqu bihi loogu dhawaaqaa bayna alfaai fa iyo walbai ba fa iyo iyo ba inta udhaxayda abu abucayn shalawfiinu alaleeyahy a waxaa la diidaa inaad ba sariixa ka dhigto oo tira abucaliyu shalubiin aad tirahdo qalad wey lagu leeyay fa inaad ka dhigtana waa la diidaa abucaliyu shalufun aad tirahdo a lagaa yeelima maxaa la rabaa labadii xaraf meel udhaxayda abu cali ashalofin aad leeda ah. fe xoogaa ka soo qaado ba'na soo qaado isku dar labadaas waa cajami carabi maaha wuxuu ah, abu cali shalofin aada leedahay marka xaraf aa ku yeeli kuri ba ku taalla kuma dhihin de meesha ba ku taalla kuma dhihin xaraf yundaqu bihi loogu dhawaaqaa bayna alfaa-i walbai wahuwa acjamiyun weyu kuyi ah, waa lafdi cajamiya marka abu cali shalofin aada leedahay saasaa le hiye uu ku yidhi abucali shalubiin marka waa khilaafay asagu ma waxaa tirahda hay waa abucali shalubiin iyo waxa iskhilaafa iyo farisi markuu yidhi siiba weyhi xarfu jawaabin wa jazaa-in abucali shalubiina wuxuu yidhi hiya idantu kadalika waa sidaas waa xarfu jawaabin wa jazaa-in sidaasuu sheegaya siiba weyhi weye fii kulli mawdicin meel kastoo carabiga lagu arko weyu ha weligeed waa un noocaas wey si kale ku arki mayde waqaala alfarisiyu abu cali alfarisiya wuxuu yidhi fi lakhari hiya kadalika fi lakhari maahan yidhi meel walba meel walba maahane sida badan ay sidaas ku timaadaa laakiin mar mar iyadoo xarfu jawaab ah laakiin aan jazarahayna la arkaa xarfu jawaab iyadoo ah oo aan jazarahayna la arki karaa waqaala alfarisiyu wuxuu yidhi hiya idantii kadalika waa sidaas fil akhari sida badan waqad tatamxadu inay u barax beeshaa dhici karta lil jawaab oy jawaab kaliya noqoto oon jazaa ku jirin wadalika tamaxuduhaa liljawaabi barax beelideeda ay jawaab u barax beele haabitun bidaliil daliil kugu suganya annahu shaniya yuqaalu waxaa la yidhaahdaa oxeboka niyo waa ku jecela fataqul waxaad leedahay idan adunuka saadiqan inaad run sheegaydan u Ah, idan adunuka saadiqan mm-hmm. hadda marka runa inaad sheegaydaan u malayna abaalmarin maahani mogta abaalmarin aad qofkii u abaal mariday maa waxba uma adan qaban hataa warkiisii daniyaad ka dhigtayba marka wax abaalmarinu kuma jirto xaaladdan waana la rafcinahay dade ma banaan marka in in la nasbiya waxba ma nasbi karto maxaa yale shardigii waxa la waayay ficilka ka dambeyn mustaaf inuu noqdo shardigaasaa la waayay ilaa ma ahan moogtahay waa dambe gadaal dambe inaad kun ka sheegaydaan kuu malayna maaha ee warka hadda uu yiri hadda xaaladdan warkaad ku hadlaydaan kun u malaynaa wey warkaad hadda ku hadlayda haddaan kun u malaynaa wey marka waa xaalo ma nasbi karto marka idan adunuka saadiqan aad leedahay hmm, haddani marka waxaan kuumala inaad kun sheegaydo id ile laa mujaasaata wax is abaalmarina bihaa idanta kuma sugnaan hunaa halkan wa hadda abaala mi u jiray wainamaa wax kale maaha takuunu waxay noqotaa hiyo idantii naasibata mid kordhigayda bialaaati shuruudin shardiyaal saddeay ku noqotaa saddex shardi marka laga helo ay ficilka mudaaric nasbi kartaa idantu alawalu midka horeeya an takuuna waa inay noqoto waaqicatan mid dhacday fii sadrilkalaami hadalka awalkiisa falow qultaa hadaa tira oo waxa ka horeeya waxa ka dambeeya inuusan ku xirnayn xagga waxa ka horeeya wax ka dambeya wa inaysan isku xirnayn xagga iraab ahaan waa inaysan isku xirnayn waa inaysan isku xirnayn waa shardiga koobaad shardiga koobaad kaas weeye mhm an takuna waaqicatan an takuuna idanteedu inay noqoto waaqicatan mid dhacayda fii sadri kalaami alawalu shardiga koobaaada ugu horeeya an takuna idanti waaqicatan mid dhacday waa inay noqoto fii sadri kalaami hadalka awalkiisa falow qulta haddaad tidhaahdo zaydu ninka zayd ah idan ukrimuhu qulta waxaad leedahay ukrimuhu aad leedahay haba ma nasbi karto maxaa yeele mubtada ka horreya wax ka dambeeya khabarkii waxaa ka horeeya zaydun ah aa mubtada ukrimuna jumladuna waa qabar falow qulta haddaad tidhaahdo zaydun zayd idan haddaad saas tidhaahdo oo mubtada inta ka hormarada khabar ka dambeeyo qulta waxaa leedahay ukrimuhu waa karaamayna iska rafcine ma nasbi karto hale dhexday gasho been rafciyaad ku leedahay qulta ku tacalluji aani shardiga labeeya an yakuuna alficlu ficilkii waa inuu ahaado bacdaha idan ka gadaal xaal uu ku sugan yahay mustaqbalan kula soo qaabile waa inuu mustaqbali idanta ficil ka damay nasbayda waa inuu mustaqbali falow xadaaka shaksun qof hadduu kuu sheekeeyo oo bixadiiin hadalna uu kuu sheego oo faqulta aad tidhaahdo idan tasduqu rumed sheege rafacta waad godi maxaa yeelay liana almuraada shayga loola jeedo bihi sidqiga alxaal waa hadda warkaad hadda ku hadlaynaad run ku sheegi wa ee maaha mustaqbalkaad run sheegi doonto aani shardiga labeeya an yakuuna alficlu ficilkii waa inuu ahaado bacdaha idan ka gadaal xaaluu ku sugnaaday mustaqbalan ku la soo qaabilaya falow xadaaka shaksun qof hadduu kuu sheego bixadiiin hadal oo faqulta aad tidhaahdo idan tasduqu rumaad sheege rafacta waad gode lianna almuraada shayga loola jeedo bihi sidqiga alxaal xaalada wey athaaliu shardiga saddexeeya allaa yufsala waa inaan la kala saarin baynahumaa bayna idan waalficli idan iyo ficilka waa inaan la kala saarin bifasilin mid wax kala saara waa inaan lagu kala saarin faasilkaasoo hayrilqasami aan dhaar ahayn dhaar isaga waa ogolyi wadalika mihaalkii naxwi idan waktigaas ukrimaka waa ku karaameyna lama kala fasli waidan wallaahi allan ku dhaartaye ukrimaka waa ku karaameyna markaana maxaa lagu kala saaray dhaar waa laogolya wa qaala shaaciru wuxuu yidhi idan wallaahi allaan ku dhaaranaye narmiyahum reer hebel waxaan ku tuuraynaa bixarbin dagaal dagaalkaasoo tushiibu difla caruurka saqiirka cirayda min qabli lmashiibi waqtigii la ciroobi jiray ka hor yoma yajcal wildaana shiibanu ka dhiga ka hor dagaalkiisa dagaalki ilaa maalinta qiyaamaha waxa lala murga mogta w waa murugada darnaanteeda laga warramaya soo ma wuxuu leeyahay dagaal reer hebel waxaan ku qaadaynaa saqiiradu la ciroobaan kuyi intibaad badan carab hmm. hmm. marka walla idan wallaahi yii allaan ku dhaar ku dhaaranaye narmiya fiiri ma ujeedaa narmiya hataa la nasbina qasamaa kala dhex galay narmiyahum reer heelaan ku tuuraynaha yidhahdeen bixarbin dagaal dagaalkoo tushiibu ciro ka soo dhalida adifla saqiirka min qabli lmashiibi waqtigii la ciroobi jiray ka hor wala hmm. walaw qulta haddaad tiraahdo u ku yidhi ibnu hishaam idan ya zaydu zaydo fiiri marka maxaa kala dhex galay idan iyo ficilkii munaade qulta waxaad leedahay ukrimuka wa karaamid waa gudi lama nasbi karo maxaa yale waa la kala dhex galayo waxaa kala fasriyey munaadi birafci ku leedahay wakadaa sidoo kaleeto walamru arinku kadaa sidaasoo kale u ahaaday idaa qulta haddaad tidhaahdo idan fi daari guriga dhexdiisa ukrimuka waa kugu karaamayna guriga dhexdiisaan ku karaamayna maantana idan iyo ukrimu maxaa kala dhex galay jaarumajruur waidan waidan waktigaas yowmaljumcati maalinta jumcadan ukrimu ka garaamayna markaa maxaa kala dhex gala idan iyo ficilkii daraf darfu zamaan kullu dalika birafci u ahaad ku yidhi laakiin kuwanuu diidaya qaar kamid a culamada gobola ogol fiiri xaashiyadan maxamed muxidiin miya gabayga ibnu cusfuur fiiri se waaba sajaacigaba sajaaciga miya ha sajaaciga wey wuxuu yidhi acmil idan idaa atadka wuxuu yidhi acmil idan idaa atadka awalaa wasukta ficlan bacdahaa mustaqbalaa waxdan idaa acmaltahaa an tafsilaa ilaa bixalfin ow nidaa ow bila wafsil bidarfin ow bimajhuurin calaa ra'yi bni cusfuurin ra'iisi nubalaa wain tajib bixarfi cadfin awalaa fa axsanu lwajayni alla tacmala u wuxuu yidhi acmil camal sii idan idaa atadka markay kuu timaado awalan xaalayta midii horayda oo waa shardigii koobaad musadaradii waay oo wasuqta aad kaxaydo ficlan ficil ficilkoo bacdaha gadaalkeeda ku sugnaaday ficilkoo mustaqbalan ma soo qaabila waa shardigii labaad waxda ka digtoonow idaa acmaltaa markaad camal siinaydo an tafsiila inaad kala faslido waa shardigii saddexaad laakiin qayb la ogolyuu sheegay ilaa bixalfin dhaar in lagu kala fasliyo maahane ko o nidaa-in munaada in lagu kala fasliyo maahane o oh, bila ama la lagu kala fasli maahane wafsil kala fasli bidarfin ku kala fasli o bimajhuulin ku kala fasli calaa ra'yi ibni cusuuri wey ibni cusuur abulxasan ibni cusuur aragtidiis kaasaa qaba ah, haddee lasag markaasu kuleeyaha u qaadani nin fudud ibnu cusuur kaasoo ra-iisu nubala culummada madaxdoodii ah culumada isaga madax u ah nubala waa jamcu nabiil nabiilku waa midka sharafta le culummada loola jeeda ayagaa sharafle waintaji hadday timaado waintaji eh, wain tajiniyahu haddaad la timaadhe bixarfi cadfin xarfu cadaf awalan marka hore xarf cadaf haddaad ka hormayd oo tidhaahdo waidan wa ah, wain taji haddaad niyahu la timaad bixarfi cadfin awalan marka hore fa axsanu lwajhayni labada wej midka wanaaga badan alla tacmala waa inaysan camal falin inay camal fashana banaan inaysan camal falina banaan laakiin waxaa sii fiican inaysan camal falin marka labada wed waa banaanta kuleeya wa idan haddaad tira ood wow ka hormarido idanti wallahu subxana wa tacala sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina mxamed